hoyga u turuujaan uriyaaqnay huwalkii waa u bagnay hagaajinta ubadka heegan bay u yihiin hoyga u turuujaan uriyaaqnay huwalkii waa u hagaajinta ubadka heegan u yihiin hoyga u turuujaan huwalkii waa u hagaajinta ubadka heegan u yihiin hoyga u turuujaan huwalkii waa u hagaajinta inta ubadka heegan bay u yihiin heegan bay u yihiin jiilul khilaafana kama taagin juhdi bay wadaano jiil bay soo saareeno khilaafada jirinaya jiilul khilaafana kama taagin juhdi bay wadaano jiil bay soo saareeno khilaafada jirinaya jiilul khilaafana kama taagin juhdi bay wadaano jiil bay soo saareeno khilaafada muhaajiriinaaya jiilu lkhilaafa kama taagin juhdi bay wadaano jil bay soo saareeno khilaafaadaa jirinaaya khilaafaadaa jirinaaya sumaya bintu khiyadna sadrigaan ku hayna subax kastoo wau dilaaco sunantay faafisa sumaya bintu khiyadna sadrigaan ku hayna subax kastoo wau dilaaco sunantay faafisa sumaya bintu khiyadna sadrigaan ku hayna suubax kastoo wau dilaaco suunantay faafiisa sumayaa bintu khiyadna sadrigaan ku hayna suubax kastoo wau dilaaco suunantay faafiisa suunantay faafiisa camaaran cib lahayn casiizow noo xaafid caqiidada saaxan salafkeena caruurtaynay baaraan ummu camaaran cib lahayn casiizow noo xaafid caqiidada saaxan salafkeena caruurtaynay baaraan ummu camaaran cib lahayn casiizow noo xaafid caqiidada saaxan salafkeena caruurtaynay baaraan ummu camaaran cib lahayn casiizow noo xaafid caqiidada saaxan salafkeena caruurtaynay baran caruurtaynay baran hoyga u turuujaan uryaqnay huwalkii waa u bagnay hagaajinta ubadka heegan bay u yihiin hoyga u turuujaan uryaqnay huwalkii waa u bagnay hagaajinta ubadka heegan bay u yihiin heegan bay u yihiin